ayaan ku jirnaa laakiin imaamka cali raxmat ullahi wuxuu rabaa inuu na tusiyo ama noo bidhaamiyo alfaad kala duwan oo un xadiidkii horan soo wadnay ama axaadiid ka macno dhow alfaadood inay kala duwantah oo sida loo wariyey alfaad kala duwan lagu wariyey ayuu noo sheegi rabaa baabkan insha allah tabaaraka watacala baabka lix ilaa todoba baabu dikri ikhtilaafi naaqiliina likhabari calqamati min waail fiih baabu dikri ikhtilaafi naaqiliina qolyaha soo naqliyey khilaafkooda sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay likhabari calqama ibn waa'il xadiidka iyo riwaayada calqama ibn waail uu wariyey fiihi ay fi ikhtilaafihim fii riwaayati khabarihi damiirkaas oo fiihid ah wuxuu ku tacaluqayaa biikhtilaafi ayuu ku tacaluqayaa marka waxaa weeyaan in la sheego khilaafka qolihii soo naqliyey xadiidka ama eh, riwaayadaas calqama ibn waail alfaadooda iyo khilaafka ayaga isku dabamareen caddayn la caddeeyu baabkan u baab yahay alfaadda ayadoo iskhilaafsan amaba siiqooyinka iskhilaafsan ee eh, haba yaraatay ama ruwaadda xataa kala duwan wax ishkaal lahoy xadiidka u keensani lama arka weeyaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo noo imaan doona waxaa ka mid ah qaar waxay yidhaahdeen oy wariyeen inuu nabiga doorrimaadgeliyey sala allahu calayhi waali wasalam inuu cafiyo ninkii walaalkii dilay iyo inuu ka qisaasto qaar waxay muxuu ahaa riwaayaat qaar waxay leeyihiin nabigeenna calayhi sala slam diye inay qaataan ayuu faray riwaayaad qaarna waxay leeyihiin inuu iska cafiyo kaligeed ayuu faray qaarna way jamciyeen marka intaas riwaayooyinka inay ku soo arooreen sidaa iyadaa unbuu caddaynaya laakiin habay yaraatee wax ishkaala ah ama culaysa ah oo ugu imaada xadiidka sixadiisa ma jirto hadduu cafwi ka hadlay nacam hadduu diyo ka hadlay nacam hadduu labada jamci labada way dhaceen marka ishkaal habay yaraatee malahan laakiin habkii ay u soo aroortay inuu imaamku wuxuu rabaa saanna way ku soo aroortay saanna way ku soo aroortay saanna way ku soo aroortay intana wax dhibaato ku sugan ma sidaa weeyaan xadiidka afar kun toddoba boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiix isnaad ah qala imam nasai alي mt abarna mxamed bn bashaar wbundar wa iqaة xaafid qala xadaثna yaxya bn saciid اlqaطan wa iqaة habt can cawf ibn abi jamiila waan soo marnay wa iqaة rumiya bالtashayuc bاlqadr qala wuxu yhi xadaثanii waxaa ii warramay xamza abu cumar alcaa'idi wa saduuq qala wuxu xadaثna calqa bn waa'il alqa bin wail waan soo marnay isna waa ninkii inta ogaantaan soo wadnay can wail oo aabbihiisa radia allahu taala wail ibn xujir weeyaane qala wuxu yidhi wail ibn xujr shahidtu rasuula nabiga allayaan xaadiray sal l slm rasuulka allayaan xaadiray xiina goortii jia lala yimid ama la keenay bilqaatili kii wax dilay yaquuduhu uu hogaamini xerag uu ku wada waliyu lmaqtuuli kii la dilay weligiisii iyo qaraabadiisii iyo raximkiisii fii niscatin xerag ka samaysan maqaar ama herag ka samaysan isagoo ku hogaamini ayuu waxaa weeyaan eh, nabiga u keenay sal slm faqaala rasu rasulkan wuxu yidhi sal slm liwaliyi lmaqtuuli kii la dilay weligiisa wuxuu ku yidhi qofkii qaraabadiisa ahaa atacfuu miyaad cafinaysaa ninkan walaalka ama qofkan qaraabadaatin dilay qaala wuxuu yihi laa maya ma cafinaayo qaala wuxuu yidhi ata'khudu diyata diya miyaad qaadanaysaa oo boqolkii neef oo geel aha miyaad qaadanaysaa qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi fataqtuluhu miyaad dilaysaa qaala wuxuu yihi nacam haa qaala wuxuu yihi idhab bihi la tag falamaa goortii dahaba bihi uu la tagay oo fawallaa wuu jeestay min cindihi nabiga agtiis ka jeestay u dhaqaaqay dacaahu nabiga u yeehay sal slm oo faqaala wuxuu ku yihi lahu isaga atacfuu miyaad cafinaysaa qaala wuxuu laa maya ma cafinay aad buu runtii walaalkaa iyo raximkaadii qofka dilay moogta oo hortaada taagan oo weliba si kasa u dilay xaalad waa adagta moogta atacfuu qaala laa qala wuxu yhi ata'khudu diyata diya miyaad qaadanaysaa qaala laa ma qaadanayo yidhi qala wuxu yhi fataqtuluhu miyaad dilaysaa qaala nacam qala wuxu idaa bihi latag yaramuk اllah faqaala rasu u u sal slm cinda dalika markuu ninkaas arinkaas sameeyey ama arinkaas agtiisa wuxuu yidhi ama xaaladdaa wuxuu yidhi ama inaka adiga miya in cafawta haddii aad cafiso canhu ninkan haddii aad cafiso qaraabadaada dilay qofka qariibkaada welig uta dilay yabuu wuxuu la laabanayaa bimihi biimihi dembigiisa iwa imi saaxibika ama inaka adiga miya in cafawta haddii aad cafiso canhu xaggiisa yabu wuxuu la laabanayaa biimihi dembigiisa iyo waimi saaxibika saaxibkaa dembigiisuu la laabanayaa fa cafa canhu uu iska cafiyey wa tarakahu uu isaga tagay fa ana aniga ayaa ra'aytuhu arkay ninkii ninka dilay oo la cafiyey yajuru isagoo jiidi niscatahu xerigii qoorta ugu xirnaa oo haraga ama maqaar ka samaysnaa isagoo jiidani oo lagu hogaaminayo oo xaragga loo sii day aniga ayaa indhaha ka qaaday ayuu leeyahay saxaabiga jaliilka ah radia allahu tacaala canhu ardaa yabuu biimihi wa imi saaxibika maxaa loola jeedaa dembigii isaga waxaa weeyaan u lahaa oo dembigiisa ahaa de waaba sa uuba qabaaba oo muxuu ahaa dembiile waa damiirkaas yuu u noqonaya marka damiirkaas axaadiis horan soo marna iyo kuu noo imaan doonaba waxaa suuragal in loo celin karo ninka weliga ah oo meeshuu ku jiro oo isaga lala hadla in laga leexiyo oo qaa'ib ahaan biimihi la yidha oo adiga dembigaada ayuu la noqonayaa oo dembigaada yuu sababu noqonayaa inuu tirtirmo weligiiyo maadaama aad cafisay waa suuragal wa imi saaxibikana waaba ninka la dilay asaga kaas waa caddahay taas waa qodob suuragal ah waxaa kaloo suuragal ah dembigiisi ninkan wax dilay dembigii caadigaah u watay inuu lalaabani iyo dembigii ninkan saaxiibkiisa hu dilayna maadaama uu dilay dembigiisana dhabarka inuu ka fuuli amaba uu sabab u noqoni sida horeyba u sheegnay inaad ilaahay subxana wa tacaala cafiyo ninka la dilay oo saas dembigiis lagu dhaafa ay mxuu ah noqoni saas weyaan xadidka afar kun todoba boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadis saxiix isnaad ah qaala imamu nasayi alay amatullah abarna maxamed bashaar bundar qala xadثna yaحيى بن سعيد القطان qala xadثna جامع بن مطر الحبطي wa صدوq عن علقة بن وائل hy بن xujر wyaane wa ثقة عن أبيه أبي سليم فقيهة عن أبيه أبيhiis oo وائل بن xujر raضي الlaه raضي الlaه ta ض عن نبي nبg ح sل sلم بmثل xadيثka hore oo kale yaعni xadiidkii hore oo laftirkiisi lafdi ahaan qaala yaحya wuxuu yidhi yaحya بن سacيid القطان wuxuu yidhi wa huwa xadiidkan ayaa axsanu ka wanaag badan ama raawigan ayaa wahuwa raawigan ayaa axsanu ka wanaag badan minhu isaga ka wanaag badan markii hore calqama ibnu waail ibnu xujr waxaa ka wariyey ninka la yihahdo cawf ibn abi jamiila ayaa ka wariyey oon ku sheegin inuu yahay iqatu rumiya biاtashayuc wa biاlqadar laba cilo lagu muxuu ahaa laakiin iqa ah ninkan dambe oo sheekhiisa ahna heekhiisii yaya sheekhiisii ah oo jaamic eh, ibnu maطar waxaa weeyaan alxabطi labadaas cudur ma qaba wa labada cudur ma qaba taasaad inaad u ega laga yaabo wallahu aclam mhm. waaya xadiidka afar kunta laba boqol iyo lix iy labaatanaad waa xadii saxiix isnaad isna qala aimam nasa akhbana camr bn mansuur annasaai waa xaafid qala xadana xafs ibnu cumar wa huwa alxawdiyu wa iqaة xaafid qala xadadana maطr jaamic bn maطr can calqa bn waa'il can abihi wail bn xujr radia allahu tacala canhu ardaa waraxima jamiica ruwaad qaala wuxuu yihi waa'il kuntu waxaan ahaa qaacidan mid fadhiyo cinda rasul rasulka agtiisa ayaan fadhiy sal l slm jaaa oo fa jaaa waxaa yimid marka rajul nin baa yimid fii cunuqihi qoortiisa ay ku xiran tahay niscatun xerag maqaar ah ama harag ah ku xiran yahay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasu rasuulka allow ina haada kan ninkii la socday aadhihi marka ninkii qoorta xirnaamaha ninkii la socday aadhihi ina haada kan qoorta ka xiran iyo akhii walaalkay kaana waxaayan fii jubbin ceel bay ku jireen yaxfiraanihaa ay weliba qodaayeen fa rafaca markaasuu kor u qaaday alminqaara gudinti lagu eh, qodaayey ceelkii garweyntii ama gudintii ama wii la midka ama samaradii wixii lagu qoday birti waa minqaarka taas waa ayuu kor u qaaday fadaraba bihi ra'sa saaxibihi ninkii saaxiibkiisa madaxiisu ku dhuftay samaraddaa marka u dhow oo ulahaan loogu dhufan karaa qofka moogta saas uguma dhufanin lakin saas ugu dhuftay fadaraba bihi wuxuu ku dhuftay ra'sa saaxibihi saaxiibkii madaxiis ayuu ku dhuftay oo walaalkii ahaa ninkan hadda dacwan walaalkii ahaa faqatala uu dilay faqaala nabi nabigen wuxu yh sl slm icfu canhu iska cafi faabaa wuu diiday wa qaala wuxuu yidhi yaa nabiy lahi nabiga allow ina haada hadalka ayuu ku celi ina haada kan i akhi walaalkay kaana waxaayan fii jubbin ceel yaxfiraaniha ay qodayaan farafaca alminqaara markaasuu birti lagu qodaayey ayuu kor u qaadayo fadaraba bihi ra saaxibii saaxiibkiis oo walaalkii aha madaxiisu ku dhuftay faqatala wuu dilay faqaala rasulkan wuxu yh sal slm icfuu canhu iska cafi waan tacfuu aqrabu litaqwa asal ahaan waa sidaas weeyaan cafwiga wax aad u qiimo badan fa abaa wuu diiday uma kadibna qaama wuu istaagay faqaala wuxuu ya rasuulka allow ina hada kan yoakhi walaalkay kaana waxay ahaayeen fii jubbin cayl warkii meeshuu ka soo bilaabayaa nin saas samaysanoo cafinaa meesha ku yara qarsan sooma jeedaan هذا كم iw akhi walaalkay kaana waxaa fii jubin ceel yaxfiraanihi ay qodaan farafaca wuxuu kor u qaaday alminqaara birtii lagu qoday uraahu waxaan u malaynaya qaal inuu yidhi fadaraba wuxuu ku dhuftay ra saaxibii saxibkiis madaxiisa ku dhuftay oo ninkan dacwana walaalkii ah faqatala wuu dilay faqala wuxu yidhi irfa canhu iska cafi fa abaa waa diiday qaala wuxuu yidhi idhabtag in qataltahu haddii aad disho kunta waxaad data midlow isagoo kale haddii aad ninkan disho isagaad lamid noqon maxayt macneeda yani qaatilaad tahay macneeda miya maya macneeda saas ma aha ninkan waxbuu dilay yani waxaad ka sinaanaysaan inaad labadiina wax disheen laakiin sidiisaa u dambaabaysaa macneeda ma ahan cafiga isaga tagtayoo sabarkii aad ka tagtayoo wixii loo baahnay ad ka tagtayoo waxaa weeyaan ninka waad dishay dhankaasay ka sinaanaan laakiin waman yaqtul mumina mutacamida fajazaahu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu caleyh walacanahu acadda lahu ma ahan meesha kuma jirto waxaa noo imaan doonta hadal nabigeena calayh salat slam uu ku dhihi doono ama isagaa mid kalo ha noqdee ida iltaqa muslimaan bisayfayhima falqaatilu maqtulu fi الnaar ayaa noo imaan doonta ama hadal sidaas aan aad ugu fogeyn alqaatil walmaqtulu fi الnar ayaa noo imaan doonta alqaatil walmaqtulu fi الnar ayaa noo imaan doonta oo ninka la yar ag marin mararka qaar ma og tahay qofkii aayad iyo xadiid aan qabanaynin oo isaga aanan haba yaraatee aan ku wajahneen ayaa laga yaabaa inaad yaro ag mariso ood xoogaho yacni yaro saasuu yaro ag mariso si aad muxuu ahaa meel ajar iyo khayr badan aad xaggiis aayaddaas inta inay asaga ku socotin u maleeyo oo ood khayr milacsada isagana kuma socoto tabcan tacriid waa waa loo yaro muxuuaha duurxuliyo waa loo yaro sarbeebiyo saas marka taasoo kale waa tanna taasoo kale waa ee macnaheeda ma ahan dembiga aad ka simantihin maahan haahay waa tacriid idhab tag in qataltahu haddii aad disha kunta waxaad aatay milahu isagoo kale fakharaja bihi wuu la baxay xataa jaawaza ilaa uu muxuu ahaa gudbo fanaadaynahu waan u dhawaaqnay waail ibn xujir raggii saxaabadii ay u dhawaaqeen amaa tasmacu miyaadan maqlayniyow maa yaquulu rasul rasulka wuxuu leeyay miyaadan maqlaynin farajac wuu soo naabtay oo faqaal wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi in qataltuhu in qataltuhu kuntu milahu saas miyuu dhahay saasa idin qoran faqaala ninkii tagay oo ninka watay markuu soo noqday wuxuu yidhi in qataltuhu haddii aan dila kuntu miyaan ahaana milahu isagoo kale miyaan ahaanaya qaala wuxuu yihi nacam haa fu cafi fakharaja wuu baxay yajuru isagoo jiidani niscatahu xeragiisii harag ka samaysnay xataa khafiya ilaama uu naga qarsoonaada calayna annaga markuu cafiyey meesha waxaa ka maqan marka markuu nabiga cafi dhahay inuu cafiyey iskana day xeragiisii iyo isla wada dayey marka meesha marka waxaa ku yar jira ka yaraa ku jira weeyaan waaya xadiid afar kun todoba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai calamat la akhbarna ismaaciil mascuud aljaxdari waa qaala xadaثna khaalid ibn xadil ujaym waa tabt ya maxaa idiin qoran adinka ucfu ma idiin qoranta mise afu afu mia كل iشكاaل ma لaha ya eh, mid horta همزة الqطع meeha kuma jirto aصلا mid aan همزة الqطع kuma jirto meeha ma garateen haddii acfu la yihahdo maxay noqoni midda dambe hadday afu qaala nacam afu haa waan cafina tan dambe halkan dambead ka hadlaysaan kuwa hore isku nooc maahan way ka duwan yihiin kuwa hore ufu canhu waa ufu canhu qowla waaxidan ha isku dhibin wax kale ufu canhu waa middan dambe marka way ka duwantah tan dambe waa ha kulli maaha tan dambe marka waa nacam acfu waxaa weeyaan meesha hamزة الqaطci waa acfu nacam weyaan nacam haddii hadda ay hamzadan dambe ay hamزaة اlwasl noqon lahayd sheekh nuur haddii ay hamzada dambe acfudaan afu ma hamzataqati hamza hamza wasli yani waan cafinaya aniga maxay noqoni waa hamsatu qaci haddii hamsatu lqaci ay noqoto marka waxa weeyaan kasre ma gelays haddii ay muxuu ahay ucfu haddii ay lahayd hamsatu lqaci markaas nacami ucfu waa noqon lahayd ishkaal ma laha marka meesha maadaama mutaqaطic ay tahay nacam weliba annaga faasila noogu jirta faasila noogu jirta nacam haa acfu waan cafinaya halkaa weya nacam hmm? qalin guduudan waxaa weyaan khalad ugu dhacay khalad ugu dhacay waxaa weeyaan moogtahay qolyaha kutubaha nusaakda oo qorayaan waa dad oo iska mataqaana eh, eh, shaqaysana wa dad aale aabicada <laughs> dabretarka iyo wii la qori jira dabretar laga taga bahashi la garaaci jiri dad ku shaqaysta wa marka waxay qorayaan laiskuma hadlay lidaalika nusuk tirada badan waa in laisuu celaliyo waaya xadiidku afar kun todoba boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nas akhbarna ismacil mascuud aljaxdari waaiqa qaala xadana khaalid ibn xadir jaymi waaiqatun tabt qaala xadana xaatim ibn abi sagiira waxaa weeyaan waa iqa simaak ibnu xarb waa saduuq wa riwaayatu can cikrima muطaliba waاkhtalata fii aakhirihi waa taqaana baabkiis dakara wuxuu sheegay simaak ana calqam ibn waa'il ibn xujr akhbarahu inuu sheegay can abihi abiis waa'il ibn xujri ah radia allahu taala anu arda waraxima jamiica ruwaat annahu waa'il kaana inuu hada qaacida mid fadhiyo cinda rasul rasulka agti sal slam id jaa rajul baa yimid yaquudu hogaamini oo wadi aakhara mid kale biniscatin xerag ka samaysan harag ama maqaar faqaa wuxuu ya rasu rsulka allow qatala wuxuu dili haada kan aan hogaanka ku wado akhii walaalkay faqaala lahu rasul wuxuu ku yiri sal lla slm aqataltahu miyaa dishay ninkii ayaa la weydii ila hore lagama qaadanya warke waxaa loo baahan yahay ama qirasho amaba ama qiraal amaba markhaatiya loo baahan yahay qaala wuxuu ya rasu rasulka allow low lam yactarif hadduusan ictiraafin ninkiyaa ku noqsaday kii laftirkiisii oo dacwanaya ku noqsaday qaala wuxuu ya rasu rasuulka allow low lam yactarif hadduusan qiranin aqamtu calayhi اlbayina markhaati ayaan ku oogi oon keeni markhaati ayaan u keeni qaala wuxuu yidhi ninkii ee hoggaanka lagu waday nacam ha qataltu waan dilay qaala wuxuu yih rasulka sl slm kayfa sideedba qatalta u dishay wuxuu nabigu hubsan rabaa sal slm inuu camdi u dilay u dilay khaa kayfa sideedba qatalta u dishay qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ana anigi wa huwa isaga naxtaibu kuwa ka qoryu gurta min shajaratin geed ama geed fasabanii wuu i caayey faaqdabanii wuu iga caraysiiyey fadarabtu waxaan garaacay ku dhuftay bilfasi faaski calaa qarnihi geeskan kaga dhuftay faaskan gees ugu dhuftay meeshaan intaanan ka gudbin marka horey maxaan soo marnay ceel halkaan anteen joognaa gees geed geed qori gurasho isma diidaysa xanaaqa meesha lagu soo wada xanaaqay marka hore oo lagu dagaalamay qori gurashada ahayd qoraygooshe marki lagu dagaalamay waa la soo baxay shaqadan kale ayaa la galay xanaaqii hugtina oo u qabaa mogta kadibna meeshaasaa marka dilka aad ka dhacay ma fahamteen isma labada riwaayadood marka isma diidayaan weligiina aysanka dhexgelin oo hadhihina <laughs> geed baa la sheegay tanna waxaa weeyaan inta qof hadda oo oo isdilaysa ma ogtahay meesha ayada kama bilaabanaysa isgafka meelkaa lagu isku soo gafi kadibna waxaa weeyaan meel kale ka dhici mararka qaar dee islameeshiya geed dilku ka dhici nasal allah salama alcafiya ilahay naga badbaadiyo waaya ninkiia marka sheekada wata wuxuu dhahay kuntu waxaan ahay ana anigi wahuwa isaga naxtatibu kuwa soo qoriyo gurta min shajaratin geed fasabani igu caayey faaqdabni igu carayseeyey carada xumaanta ay leeda garta naf ayay goynaysaa fadalabtu waxaan ku dhasay filfaasi faaski iyo muxuu ahaa shaygii aan eh, watay oo birta ahaa calىa qarnihi geeskiisa faqaala wuxuu ku yidhi lahu isaga rasul rasulka sal slm hal laka min maalin maal miyaad leedahay tuaddiihi can nafsika naftaada aad ka gudda ama isaga gudda tuaddiihi aad ka gudda can nafsika naftaada boqol neef oo geela ah oo diyada iskaga bixis ma leedahay qaala wuxuu ya rasul rasuulka allow maa ani ima sugna ilaa fasi faaskaygaan iyo kisaa go'aygaan aan wato wax kale ma lihi shiid ayaana insaxa faqaala lahu rasul u u sal slm atara miyaad u malaynaysaa qowmaka tolka yashtaruunaka inay ku iibsanayaan oy diyadii kaa bixinayaan naftaadii in la goyn lahaa oo qisaas lagu qisaasan lahaa in boqolkii ay kaa bixinayaan tolkaa ma u malaynaysaa qaala wuxuu yihi ana aniga ayaa ahwanu ka liidanaan badan calaa qowmi tolkay min daaka arrinkaas oo inay boqol halaad iga bixiyaan aniga aad baan ugu hooseeya yacnii nin booskaad jooga cid maanta koor iyo dabar igu xidhani ma jirto w dan cid igala ma lahan dad noocaasaa jira mogta ya dad noocaasaa jira dad waxaa jira mararka qaar la dayri waanan acdaa waa ogsoontihiin oo maanta haddii dantooda lagu keeno ya hebel baa waxaas ii geystay waliba anagoo mujtamac qabali ah soomaaliya oo taqaanaan carabtu waa lamidi maya kala jarjar meehaas halkaas jidkaas muxuu ku kala goy markii aad dhib geysta ood ku kala geysta ood mid kala geysta ood ku kala geysta oo marka tabar imaaro loo waayo oo ummaddii u kadeeda tolkii waxay ka dhigayaan mambuud ay banaanka socdaa laga dhigi ma garatin marka cid odayaasha kaabaqabiiladii iyo waasiyadii iyo muxuu ah salaadiinta iyo imaamiyadii iyo dadkii hadday abadan cid eegeys ma lahan nabadoonnadii cid eegeys ma lahan mararka qaar saasaa qofku ku noqonaya qof aanan dan laga lahayn mararkaan waxaa laga yaabaa qofka markuu faqriga ka bata ka bata ka bata oo dee qofka uu kadeedmo ya bushi badan iyo baahi badan baa lagugu nacan taana waa dhacda mararka qaar qofkii intuu inta soo mara war waxaa hadlaysay war inta kale si yani marka isaga waa la nici amaba wuxuu noqday nin yacni gacantiisa dhulka ay dhacayn oo markaas xabsi ka soo day <laughs> xabsi kale ka soo day xabsi kale ka soo day xabsi kale ka soo day kanuu wax ka haday kanuu inta yani imtixaan kuwa noocaasoo marka aan looma ooyaan kuwa la dhihi jiro waa soo marka looma ooyaan ayaanahay yidhi ninkan sababta ay ku dhacday marka maxay ta macnaheeda horta waa ujeedaanba dee inaad nin gacanqaad badan aha waa ka muuqataa soo ma jeedaan <laughs> marka inaad saas ayaa suuragal wallahu aclam radia allahu taala ardaa waaya anigu wuxuu yidhi tolkay marka intaas hadda aad ka hadlaysa allow inay boqol iga bixiyaan waan ka hooseeyaa oo baabkaas hadda nin dan laga gala ma ahi kadib markuu intaas yidhi ayaa nabigeenna faramaha wuxuu u tuuray binascati e, binascati xeraggii haragga ka samaysnaay iyo hogaankii ayuu u tuuray ilaa rajuli ninkii dacwona ayuu u tuuray xeraggii gacangeliyey saas ugu tuuray qabso waa yani oo faqaal uxir duunaka qaado saaxibaka saaxibka yani haye qisaastii ka fusho weeyaan falamaa goortii walla uu jeestay oo ninkii kaxaystay ood hogaankii ku watay qaala rasul rasulka wuxu yir sal slm in qatalahu hadduu dilo ninkaas fa huwa isaga miluhu isagoo kale weeyaan hadduu isaga ninkaa dilo isku mid noqonayaan waa tii aan horey usoo sheegnay faadrakuu waxay ka daba tageen saxaabadii alrajula ninka ay ka daba tageen faqaalu waxay dhn weylaka war halaagaagi halaagaa ina rasu rasulka sal sl qa rasulkan wuxuu yidhi in qatalahu hadduu dilo fa huwa isaga milahu isagoo kale ayuu noqonayaa yacnii waa nin qaatilaho naar gala macneeda ma ahan waxaa la ag muxuu ahaa xadiidkaa la ag marinaya iyo waciidkaa waciidkaa la ag marinaya ayadoo qasadka ay tahay in inta loo yar dhowr xora aad yara qabooba amaba xoogo aad yara baqo ninkaanu iska cafiyo ama diyo u qaato ama wax unu sameeyo saas ayada weeyaan weliba inuu cafiyo ayaa laakiin macnaheeda ma ahan eh, qofkaas wax dilay oo qisaasta wax u dilay ninka wax dilay oo walaalkii ama qariibkiisa dilay ayuu la dembi yahay macnaheeda maahan abadan waay haahay farajaca wuxuu u laabtay ilaa rasulilah buu usoo labtay sl slam ninkii oo faqala wuxuu ya rasul slk low xudidtu waxaa lii sheegay anaka adiga qulta inaad tiri in qatalahu hadduu dila fahuwa isaga milu isagoo kale weya inaad tiri ayaa lii sheegay wa hal akhadtuhu miyaa ninka ku qaatay ilaa biamrika adiga amarkaada baan ku qaatay adiga i amartay oo idhiibtay oo isoo tuurtay amarkaadaan ku qaatay marka haddana waxaad iga daba keentay haddii uu dila isagoo lamid noqonaya qaala wuxuu yidhi maa turiidu ay amaa turiidu miyaadan doonaynin an yabua inuu la laabto oo tirtiro biimika adiga dembigaada wa imi saaxibika saaxibkaa lagaa dilay dembigiisa inuu la laabto ninkan oo waxaa weyaan uu sabab u noqdo in dembigiina labadii dembiba la dhaafo sooma doonaysid taasuu nabigeena ku yidhi sal slm qal wuxu yhi balaha inaan doonayn iska dhaafi waan dooni oon dooni oon dooni dembi dhaafka hadda fiirsada maanta haddii la yidhaahdo ha laguu dembi dhaafo iyo toban milyan ha lagu siiyo ka waram qofka la ha laguu dembi dhaafo iyo toban milyan ha lagu siiyo ka warrama wallaahi dembi dhaafkana waan rabaa lakiin tobanka lii hormariyo wa soo saas maan weliba waxaa laga inu dhaho ni aniga qiyaamuleylka habeenki markaan mxuu aha sagaalka sac gaaray iyo tobanka sac ayaan masjidka geliyoon ama sajaayadeed fidsani oo alla dembi dhaaf weydiisan allana dembiguu dhaafaae marka bal tobankan duruufaa jirta iisoo hormaraysa saas ba ninkaan fiiri ya a ninkaan fiiriya boqol neef oo geel ah amaba walaalkii ninka dilay oo qoortu ka jira wuxuu ku badashay in dembi ilahay usiiy subxaana wa tacala marka ikhwaan kiraam masaladaas qofku inuu dembi helo aadaan ugu dadaalno faman zuxziya can الnaar maxaa lagu galaa naar dembiya lagu galaa faman zuxziya can الnaar waudkila اljanna faqad faaz lidalika nusuusta in badanoo ka mid qofku waxaad sameeya gufira danbuhu gafara allahu danbahu gufira danbahu hakada waa arkaysaan daa'iman marka arrinta ayada dembi dhaaf in la helo aan ku dadaalno maxaa dembi dhaafka loo raadinaya rabbigan subxana wa tacala xadiis qudsiga wuxuu leeyahay wainakum tukhطiuuna biاlleyli wالnahaar adinkana waxaad gefaysaan habeen io maalinba hadda masjid gudiis inaan ku gefnaa laga yaaba dembi aan ku galnaa laga yaaba mararka qaar oo banaanka inaan ku galnaa laga yaaba oo habeenka inaan galnaa laga yaaba oo maalinta inaan galnaa laga yaaba weliba inta badan inta dembiga lagu galo waxa ugu badan carabka baalkan telefonka imtixaan u noqda xitaa haddii aad gurigaagii caadiga gasho ood keligaa noqoto xan ayuu ku gelinayaa midaa qaralow kasoo siini qaralow ka qaba kii meeshaan ay mogeed waxaad sameey imtixaanka ahaa maya saasuu dhahay waxaasuu sameeye umba balaayo qabowa bas adigu waaba dee waa kula daaratay imtixaan soo saama haddii janno la geli lahaana dadaanba janno la gelaynin imtixaan marka nabigeena muxuu yidhi sal slam wa hal yakubu nnaas dadka miyuu ku ridaa oo ku turaa fi calىa wujuuhihim ama yukabu الnaas calىa wujuuhihim aw calىa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim yani carabkooda waxay ku soo goosteen wayaa un muxuu aha naar lagu gala wax kalo lagu gala lama arka oo wejweji iyo qorqoor iyo sansandulye iyo sandul iyo lisugu turaa sandul ahaan ama wejweji loogu turaa weyaan allah mustacaan marka ninkaas wuxuu doortay inaanan muxuu ahaa rabin iska dhaafe waxaan muxuu aha waan rabaa oon rabaa in dembigayga iyo dembiga saaxiibkayba la tirtiro qaala wuxuu yidhi faina daaka qaala wuxuu yidhi ninka laftirkiisa hadalka sii wata qaala wuxuu yidhi bala haa qaala haddana wuxuu yidhi ninka laftirkiisii fain daaka ay fain kaana almru daaka fain kaana hadduu yahay alamru xaaladda iyo amarka daaka saa hadduu yahay oo dembigaygi iyo dembigii saaxibkay oo qaraabada ana ama walaalkay laba tirtiri oo ani dembilaan aan ahaanay walaalkay dembilaan u noqoni cafawtu canhu waan iska cafiwa meesha wax badan baa ka ruqsan oon ku jirin intaas ku wada darso waaya saasuu ninka yidhi marka haddiiba arrinta xaalad saa tahay waan cafiyey halkaasuu ka tuuray radia allahu tacaala canhu wa ardaa qaala wuxuu yidhi daalika arrinkaas kadaalika waa sidaas weyaan oo dembigaaga iyo dembiga saaxiibkaaba waa la dhaafay saasuu nabigeena yidhi sal allahu alayhi waalihi wasalam xadii afar kun todoba boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadis saxiixa qaala alimam nas akhbarna zakariya ibn yaxya وثقة xاaفظ قال xdثna عbayd اللh بن معاad عbaydالله بن معاad بن معاad معاad بن معاad العنبري wa ثقة xاaفظ قال xdثna أbي أbيه ومعاad بن معاad العنبري wa ثقة متقن قال xdثna أbو يuنس أbو يuنس xاatim بن أbي صغيr hadda aan soo marayna waa waaثقة عن سماك بن حرب الذهلي وصدوق وروايات عن عكرمة منطربة waqad اkhtalطa fii aakhirihi ana calqama ibn waa'il radia اllahu ta xadada wuxuu sheegay ama calqabo waa iqat faqih cafwan xadatha wuxuu sheegay ana abaahu abi ya saduq miya calqaba mogta sidaas cafwan uh, ah, cafwan hy hy ah, tamaam waa saduuq ayuu shacali yidhi marka walcuhdatu caleyh waanu ku noqon doona insha allah tabaaraka watacaala waay ana abaahu aabihiis xadaa wuxuu u sheegay qaala inuu yidhi inii aniga laqaacidun aan fadhiyo ama la fadhiyo maca rasul rasulka all jirkiisa aan la fadhiyo id jaaa waxaa yimid rajulin oo yaquudu hogaaminay aakhara mid kale oo hogaanku wado naxwahu xadiidka hore oo kale waa iswaa isku macno weyaan xadii afar todoba boqol iyo sagaal iy labaatanaad waa xadii saxiixa qala imam nas alay mat akhna muxamed ibnu macmar alqaysi waa saduuq qala xadaana yaxya ibnu xamaad ashaybani mowlaahum waa iqatu caabid qaala xadaaan can abi cawaana alwadax ibn cabdillahi alishkuri yashkuri weyaan wa iqatu tabt beryaha waa kala maqneen can ismaaciil ibni salim waa iqatu tabt can calqa ibni waa'il ana abaahu abis oo radia allahu ta xadau wuxuu sheegay ana nabiya nabigana sal sl utiya in loo keenay birajul nin loo keenay qad qatala dilay rajulan nin dilay fadafacahu nabigu wuxuu u dhiibay ilaa waliyi اlmaqtuul kii la dilay weligiisa iyo qariibkiisa ninku dhawaa ayuu u dhiibay yaqtuluhu si uu dilo uu dili yani ninkii ayuu ninku dilaya annafsu binafsi wa faqaala nabiyu nabigeena wuxuu ku yidhi ama u yidhi lijulasaaihi qolyihii la fadhiyey wuxuu ku yidhi alqaatilu kan wax dilay iyo almaqtuulu kan la dilay fi naar naar ay ku sugan yihin labadaba ahlu naar wa ninka wax dilay iyo kii la dilayba fi naar wa saasuu nabigan ku yiri waa agmarinta naskiyaa la agmarinaya ninkii ayaa muxuu ahaa hadal sarbeeb ah oon isaga toos ugu socdin laakiin inuu isaga ismoodsiiyo inuu ku socdo oo kadibna cafu iyo wax asaga u khayr badan ninkan hadda inuu dilo iyo inuu cafiyo waxaa u khayr badan boqol jeer iyo milyan jeer inuu cafiyo maxaa yeelay dembigiisii o dhan waa la tirtiri sidoo kale waxaa dembigiisi la tirtiri ninka la dilayn waa la tirtiri kana cafiga ayaa looga tirtiri dembigiisi kana waxaa looga tirtiray dilka la dilay marka laba khayr oo tiro badan oo hel lakin hadduu dilo warkaas ma jiraay warkaas ma jiraay laa hada walaa hada ma jiraay wa calayhi marka waxaa weeyaan naskaasaa la agmariyey alqaatilu kan wax dilo almaqtuulu fi اnnaar faاtabachu rajulu nin ayaa raacay ninkii dabagalay faahbara wuxuu sheegay arrinkii nabiga u yidhi sal slm falamaa goortii ahbarahu oo u sheegay taraka waa isaga tagay ninkii ayuu iskaga tagay waa iska cafiba qaala wuxuu yidhi falaqad ra'aytu waxaan arkay yajaru isagoo jiidi niscata hogaankiisii haragga ahaa xiina goortii taraka u isaga tagay yadhabu u tegi yadhabu u tegi xiina tarakahu yadhabu markuu isaga tagay si uu u tago markuu iska dayey si u tago ninkii oo xaranka xeragii ama hogaankii jiidi ayaa arkay weyaan ama karaaro ah fadakartu dalika arrinka waxaan u sheegay lixabiib ayaan u sheegay ibnu abi haabit ibnu qays ibnu dinaar alacwar ayaan u sheegay oo iqatun faqiihun jaliilun kaiiru irsaar watadriis ah ayaan u sheegay oo faqaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay saciid ibnu ashwac saciid ibnu ashwac ibnu camr alhamdani waa iqatu rumya bitashayuc ayaan u sheegay qaala wuxuu yidhi xadiidku uu sii socday oo ruwaadii ayaa ku sii jiray wadakara wuxuu sheegay ana nebiya nabigana sal slm amara inuu faray arajul ninka bilcafwi inuu cafiyo waa muxuu ahaa macnahaan ay axaadiista hore isku dhow yihiin nam a macnaheeda waxaa weeyaan markuu cafiyo markuu dilo ah. Hmm. Ah. Ah, taas waa saas wa saasa hadda muuqato wallahu aclam inuu ilaahay wixii dhan iska wada ka wada muxuu aha dhaafana waxba kuma ahan ilahi waa hani wa huwa can tacdiibina allahuma laa tucadibna ya rab alcaalamiin waaye xadiidka afar kun todoba boqol iyo labaatanaad waa xadiis isna saxiix isnaad ah qaala imam alay طlaqna ciisa bn yunis alfaquri saduq rubama akhطأ qaala xadaثana damra damra ibn rabiica alfilistiini wa waa saduuq yahimu qaliila can cabdilahi bn shawdab cabdillahi bn shawdab alkhuraasaani wa wa saduuq caabid can haabit ibn aslam albunani wa iqaة caabid can anas ibn maliki radia اlahu ta a haabit albunani waxaa xoreeyey anas ibn malik waa mowlihiisi can anas ibn maliki radi اlahu ta an arda ana rajula inba ata la yimid biqaatili weliyihi qofkii qaraabadiisa kii dilay ayuu nabiga ayuu ula yimid ah rasul rasulka ula yimid sal slm faqaala الnabiyu nabigana wuuu yidhi cuf canhu iska cafi fa abaa waa diiday oo fa qala wuxu khud diya diya qaada fa waa diiday qala wuxu yidhi idhab faqtulhu tag oo muxuuah dil fa innaka adi miluhu isagoo kale ayaa tahay weyaan fadahaba uu tagay faluuxiqa rajulu ninku waa laga daba taga faqiila waxaa loo yidhi ina rasul rasulka sal slm qala wuxuu yidhi iqtulu dil fa innaka miluhu adiga isagoo kale ayaa tahaye fakhalla sabiilahu iska siideeye famara bi arajul ninka ayaa isoo maray wa huwa isagana yajuru ujiidi niscatahu hogaankiisii haragga ka samaysnaa soo mari weyaan anas ayaa dhihi radi allah ta a xadidka afar kun todoba boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadis dacif isnaada xadiidkan waa daciif akhbarana alxasan ibn isxaaq almarwazi waxaa yidhi alimam الnasaي alي ramat اllah wa iqaة shaaciru صaaxib xadiid qalahu الnasaئي qala xadaثna xaatib ibn ismaaciil almadani wa صaxiix اkitaab saduq yahim can bashiir ibn muhaajir alghanawi wa saduq layin xadiid warumiya biاlirjac can cabdilahi ibni buraydata ibn xusayb alaslami waa iq can abihi abiis oo ah burayda ibn xusayb alaslami saxaabiga jaciilkaha radia allahu tacala canhu ardaa ana rajula ninbaa jaa u yimid ila nabi nabi imi sal slm oo faqal wuxu yidhi ina hada kan arajula ah qatala akhi walaalka iu dilay qaal wuxu yidhi dhab tag dil kamaa qatala akhaak si walaalka u dilay hawlo kale ka horeyla socda laakiin xadiidkaaba daciifaaba faqaala lahu rajul ninku wuxuu ku yidhi ninkii la dili rabay oo ninka horaan u dilay itaqi laha laka baq wacfu canii iska ka cafi fa inahu cafigiisaas ayaa acdamu weynaa badan liajrika ajarkaada wa khayru laka una khayr badan iyo waliakayka walaalka yowma alqiyamati maalinta qiyaama qala wuxuu yidhi faqalla canhu iska sii daeyey qala wuxu yidhi faukhbira annabiyu nabiga ayaa loo sheegay sal l slm fasa'alahu markaasuu weydiiyey faahbara wuxuu sheegay bima qaala lahu wuxuu ku yidhi qaala wuxuu nabigu ku adkeeyey ama wuu canaantay canan ayuu nabig kala dulla sal sl sasu ley xadidka lakin waa daciif kadibna wuxuu yidhi ama inahu dilka miya ama inahu inahu dilka miya kaana isaga ayaa ahaaday khayran mid khayr khayr khayr badan mima huwa saanicun faanafahu ninka muxuu ahaa lacanana kee wayaan lagu adkayna faahbarahu bima qaala lahu wuxuu ku yidhi ayuu muxuu sheegay nin kale la kulma waa kee marka aan dib ugu noqon xadidka waa daciif laakiin ogoon wa ku jira yarwareega ku jira fabira nabiyu nabiga ayaa muxuu aha loo sheegay fasalahu markaasuu weydiiyey asagii ninkii la cafiyey faahbara wuxuu sheegay bima qaala wuxuu ku yidhi lahu isaga ayuu u sheegay qaala yidhi faacnafahu markaasuu ku adkeeyey oo canaantay oo wuxuu ku yidhi amaa inahu dilka miya kaana isaga ayaa ahaaday khayran mid khayr badan ayuu ahaaday mima huwa saanicun wuxuu kugu samayn doonaa bika adiga yowma alqiyamati maalinta qiyaamo in maanta lagu dilo ayaa aad kaaga khayr badan oo kaaga khayr badnaan lahayd wix maalinta qiyaamo laguu samayn doono qofkaan aad dishay yaquulu wuxuu dhihi doonaa ninkaas la dilay yaa rabbi rabbiyow sal waxaad weydiisaa haada kan fii qatalanii wux igu dilay weydi saas ayuu dhihi doonaa xadiidka laakiin waa daciif laakiin sal haada fii qatalanii waa xadiid kale oo saxiix ayaa ku aroortay laakiin qisada noocan ayaa aciifa weyaan ninkaas in saa loo warayso nabig saa u yihi taasaa aciifa baabu tawiili qowli اlaahi tabaaraka wa qowlka alla fasir la fasir ayuu baabkan u baab yahay wain xakamta haddii aad xukunto nabi allow faxkum xukum baynahum dhexdooda bilqisti cadaalad ku xukum haddii marba aad ummadda kala saarayso ood laba qof kala bixinayso walow ilmahaad ha noqdeena macallinkii qolyaad u eed ha noqdeeno dad muxuu ahaa adiga kuwakaash ha noqdeena qaadi caadi ahaw madax noqo haddii aad dad kala xukumayso inaad ukala saarto si cadaalada ah. saasuun rabbigeen amar ku bixiyey nabigeena la amray annagana waan amranah ummadiisa ah sala allahu calayhi waali wasalam kadibna wuxuu ku daray dikru اlikhtilaaf calaa cikrima fii dalika cikrima oo mowla cabdillahi bni cabaas radia allahu tacaala canhu ardaa wa can abihi kadalika waraxima cikrima ninkaas cikrimo ah ruwaadi ka wariyey habka isugu khilaafeen cadayn la caday ayadna ayaa hoos imaanaysa weyaan oo habkay mxuu aha ruwaadda habkay ugu wariyeen ayaa kala duwan ishkaalna kuma jiro oo axaadiista waa xadiis saxiixa xadiidka afar kun todoba boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiis saxiixu maa bacdahu xadiidka dambe ayuu saxiixku noqonaya qaala alimamu nas alay amatullah akhbarana alqasim ibn zakariya ibnu dinar alqurashi wathiqa qaala xadaثna cubaydullahi ibnu muusa cubaydullahi ibnu muusa alcabsi mowlaahum hiqatun kaanat shayac qala wuxuu yidhi ambana caliy cali wa huwa ibn صaalix alhamdani wa caabid can simaaki bni xarb can ikrima mowla cabdilahi bn cabaas can ibn cabaasin radi allahu tacala canhuma waradia allahu can jamiic saxaabati rasul lah sal slm waraxima jamiic ruwaat qala wuxu yh abdillahi bn cabaas kaana wuxuu ahaaday kaana waxaa ahaaday quraydatu reer bani qurayda iwanadiir reer bani nadiir ayaa jireen waa oo degnaayeen waa kaanadan maxay ta marka ma naaqisa mise waa taam waa taama tii naaqisad ahayd oo aysan khabar ka qaadanaysa ma ahan waa taa kaana oo taama kaana waxaa ahaaday quraydat wanadiir ayaa joogay oo degnaa magaalada madiinowa wa kaana nadiir reer banaed waxay ahayn ashrafa kuwa ka sharaf badan min quraydata reer bani qurayda way ka sareeyeen bani nadiirka nimin waxay ahayeen dahabka iyo waxyaabaha sarsare haysto ganacsiga iyo dahabka iyo niminkaa ree bani quraydana nimin muruqmal ay ahaayeen muruqmal ayay ahaayeen waa laba kooxoodo yuhuuda oo meedegan koox saddexaad ku dar bani qaynuqaac ayagana ku dar laakiin labadaa qolo waxaa sarray bani nadiir wa kaana annadiru nadir waxay ahayn ashrafa kuwa ka sharaf badan min quraydati ree bani qurayda wa kaana wuxuu ahaaday idaa qatala hadduu dilo rajulu oo min quraydati ree bani qurayda rajulu nin u dilo min anadiri reer qaala wuxuu dhihi jiray wa kaana wuxuu ahaaday idaa qatala hadduu dilo rajulu oo min bani qurayda min qurayda reer bani qurayda qolihii la hooseeyey ama la liidayay haddii ay dilaan oo min anadiir ama u dila min anadiir reer bani nadiira qutila bihi waa loo dili nadiir hadiiba la dilo oo qurayd u dila isna waa loo dila kow wain qatala hadduu dila rajulin oo min nadiir reer nadiir ah rajula oo min quraydata quraydata waa idiin qoran ragga qaarkiin soo saa ma daad baa idiin qoran qurayda da ka dhiga da hay hay qurayda ayaa noo qoran naga wa kaana wuxuu ahda rajulu oo min qura kaana wuxuu ahda rajulu oo min quraydata reer bani qurayda ah ahee hmm, aan ku noqdo marka waa kaanadii iskay qabatee kaanadii kore iyo waxay iskale hoos isla egayaaday hahay wa kaana idaa qatala rajulu min quraydata rajula min anadiir qutila bihi wa idaa qatala hadduu dilo rajulu nin oo min anadiir reer bani nadiira rajulu nin oo min quraydatana addaa wuxuu bixin jiray mi'ata wasqin boqol ritirar oo min tamri timir ah boqol taqriiban muxuu ahaa eh, laba boqol oo kiila wax ku dhow oo lagu dhuftay boqol meeqay noqoni laba boqol boqol ku dhuf ya laba boqol boqol ku dhuf meeqa wa kudhufta soomaali mahaysaan ma hubtaan labaatan kaloo kiilo oo dahab muxuu ahaa bahalkii ay sheeg timir ayuu bixin jiray adi laba boqol oo muxuu ahaa oo kintaal laba boqol oo kintaal amaba jawaan ayuu bixin jiray waaye hay oo timir ah saasay ahayd hay falamaa goortii bucia lasoo saar nabiyu nabigeen sal slm qatala wuxuu dira rajul baa dilay oo min nadiir reer bani nadiira rajulan nin ayuu dilay oo min quraydata reer bani qurayda fa waxay yidhahdeen reer bani qurayda idfacuuhu idfacuuhu noo dhiiba ilayna anaga naqtulhu aan dilne way dhiiradeen mogta xukunka shareecadan way arkeen in dadka awooda sinmeen waa arkeen awood muxuu ahaa reer bani nadiir ka xoog badanna oo nabigeena ala sl slam way dhisantay kadib waxa yidhahye noo dhiiba ninka aan dilne maadaama walaalkan u dilay fa waxay yidhahdeen baynana annaga dhexdanagoo baynakum annabiyu nabigaa noo dhexay sal slm faatahu ay u yimaadeen sal slm fanasalat waxaa soo degtay wain xakamta haddii aad kala saarto ood ukunta in xakamta haddii aad xukunto faxkum xukum baynahum dhexdooda bilqisti cadaalad ku xukum oo haddii kan muxuu loo dilaa kanna waa loo dili waa la simaya weeyaan waalqistu cadaaladdana annafsu naf binafsi naf loo gooyo weeyaan uma kadib naزlat waxaa soo degtay afa xukma اljaahiliyati yabquun afa xukma اljaahiliyati jaahiliyaddii xukunkeedii miya yabquuna dalbayaan oy doonayaan oy goconayaan waman axsana min allah xukman liqowmin masale marka taallaa jirta ikhwani kiraam ummaddan soomaaliyeed oo daraf ilaa daraf joogta shanta soomaaliyeed meelihii la dhihi jiray dad ka qaar ama qabaaisha qaar dacwadii ayaa si fiican u gashay marka boqolkii halaad amaba qiimahoodii oo dhab ah ayaa la bixiya haddii rag uu yahay qofka dhintay haddii qofka la dilay uu yahay dumarna kontonkii halaad ama qiimahoodii oo xaqiiqi ah la bixiya waxaan arkay mardhaxaas gobolladaas soomaalida lacag aad u badanoo labini lacag aad u badan oo dolar ahoo iskugu xirxiran oo qiimihii ya a ha galgaduud a a haye a shan boqoloo dolar konton kun oo dolar waan arkay iyada oo toban mxuu ahaa kun kun bahasha toban toban kun oo dolar u xiranoo koow iga qaba <laughs> saas waan arkay haye geed geed xawaaleed iyo waxaas iyo howlo badan baa jiraan sax wa marka sabayn xir iyo waa taa macruuf wa marka cala alcumuum mas'aladaas marka dadkaas qaatay arrinta ayada waa saxan yihiin laakiin weli qabaail ayaa waxay joogaan bacmadow in an boqoloo kun oo kenya lagu shubo an boqoloo kun oo kenya meeqa mataqaanaa waa shan kun oo dolar ninka ugu aqoonta badan dadka ama ugu dadnimada badan ama ugu madaxnimada badan ayaa xabad barac laga siini noo mar dhow ka jirta mar dhow oon fogeyn ma lagu dhuftay an boqoloo kun muxuu aha bac lagu soo shubaa waa loo keenaho qaata wabilahi towfiiq lab labana qori waa sax waa sax la toogta waa sax haye waan gartay badbaada lagu helay waa isku been hadda dadku marka alcumuum hadda waxay bilaabeen waxyaabaha mubashirka dadka iyaga bacmadowga samaynaye labada kun iyo toban iyo sideedii belihii u dambeeyey december ay dad culama meel ku kulmeen kadibna waxay go-aamiyeen in jifadii ama qoladii ay ka dhasheen oo qolyaha noo istandega ka mid ah inay boqol ayaga kala qaataan soomaali weynna ay boqol ka qaataan wax kalena ay maraynin ay culimmadii ay go-aan soo saareen siyaasiyiintoodii iyo qabiiladoodii iyo waxoodii ay u yeereen waa nairobi waan jooga ani marka maalintaas meesha waan jooga way u yeereen go-aankay ku dul akhriyeen way qaateen gobolladaiyaa la aaday marka degmooyinkii mid ka midaa la aaday halkiia muxuu ahaa qolyihii iyo wixii waddanka joogay laga dhaadhiciyey soomaalida kaloo la degnayna ayagana ay culimadodi camadu way gaarsiiyeen hadda magaalada wajeer diyada waa boqol boqol weyaan amaba qabaaisha hoos dhexdooda ha noqoto amaba waxaa weyaan soomaalida isla degan ha noqoto boqol ayaa la kala qaataa hadda ya bacmadooba shan boqoloo kun ama sideed boqol nagu soo jira shan boqoloo kun oo lacag kenya shan kun oo doollar ama sideed boqoloo doollar markii ay qabaaisha dhexdooda tahayna shan boqoloo kun markii ay muxuu ahaa laba qabiil ay yihiinna sideed boqoloo kun oo qeybihii haddii camdi ay ahaydna axkaamta aada looga caddeeye sifaadka camdiga lah haddii ay shubulcamdi tahayna sifaadka shubulcamdiga lah haddii ay gef khata tahayna ah oo isdaba socda oo isku xiran boqolkii ah horti la dhiibaa qurux badan laakiin haddii la waayo dee kolley qiimahoodiioo xaqiiqi ah ayaa la bixinaya haye mhm. haye haye waa la qiimeyni e maya waxba lagama dhegeysanay lagama dhegeysanay haddii laba unbaa mid u furo ninkan inuu yidhaahda horta neef geelaho maanta diyo lagu bixiyo afartan kun oo kenya ka yar in la arko waa adagta konton kun axsanta waa tabta ayada shanta boqol oo dollar sheegaysaa wa ukaadan ku dhameeya marka maadaama ay xaaladda noocaa tahay asaga ninkaas waxaa u fur laba shay inuu yidhaahdo aniga konton neefna waan cafiyey oo cafis waa kontonna ha laysiiyo xeer maaha la socdaya waa shaksi amaba dadkii awliyaa almaqtuul annaga haddii aan nahay ilma adeertii iyo dadkii weliga u ahaa ninkan la dilay waan cafinay boqol kontonaan cafinay la garay laakiin qiimihii neefka geelahay ayaan boqol ka dhimaya soddon arrinkaas waxay markii dambe ku biyo xeer jajabkii laga soo guuriyey bacmadowdii ayay ku biyo marka waa baab laazima in la xiro sad daraa'ic waa la xiraya adig haddii aad rabto neefka qaadan sagaaشhan iyo sagaal cafi hal neefoo kontonka qaado a a a ikhtiyaar waa le qofka laakiin wix shareecadan ka hor imaann ikhtiyaar u ley ikhtiyaar uu le laakin wuxuu ikhtiyaar u leeyahay wixii ad u ogolya ikhtiyar u leeyahay hmm. okay adig marka hadda aad mxuu ahaa ninkaad labaatan marka u qaata neef geel mau geyne waxba kama jiraan marka saas khiyaaraha <laughs> adiga ninkan dembigu gelaya dembiga u kaalmayn ninkan wadiiqada saddex shay basaa furan in oo qisaas rab soo qorta ma goyn soo qorta ka goy ma lahaya had gacan kuma hayno midda labaadna waxaa weya diyadii oo boqol neef oo muxuu ahaa xoolaha diyada lagu bixinaya kutubadda fuqahada ay ku qoran tahay halkaa loo doonte waxaa weeyaan in la bixiyo qodobka saddexaad waa cafis cafiskaas marka wuxu noqon karaa cafis kaamil ah waxaa noqon karaa cafis oo nus ah wuxuu noqon karaa cafis laakiin in qiimihii geela adigi neef geelaho mxuu ah nus weligaa maarata neef geelaho nus ah oo muxuu aha qaarka dambe aan lahayn <laughs> mishkilad ba a waa sax wkti waa dhamaaday ay dileen y subxaan اllah waa sax a haye haye labadiinaba <laughs> akh maxamed haye mm-hmm. mm-hmm. saasay dhahayaan mishkiladda xaajisheer waxaa weeyaan yani jid wuxuu noqonayaa furmay fag jidka uu furmay int ya sheekh maxaad tiri <laughs> magaca ka dhexey miyaa tiri صaxiix صaxiix halkan xadiikan ka dhaca marka waxaa ujeedaa sheekaan galnay Eh, xadiidku waxaa joognaa afar kun todoba boqol iyo soddon iyo saddexaad sooma xasanu saxiix isnaad qaala imam nasai ala sl abarna cubaydillahi bna sacd alqurashi waaiqa qaala xadaana cami adeerka yacquub ibn ibrahim alqurashi waaiqatun faadil qaala xadaana abi abi wa ibrahim bn sacd alqurashi waaiqatun xujatun tukulyan fihi bilaa qaadix can ibnu can ibn isxaaq muxamed ibn isxaaq ibn yasaar w alquraشhi wa saduq yudalis rumya btashayc اlqadr qala akhbarnii daawuud ibn xusayn alquraشhi wa iqaة ila fi cikrima wrumya bira'yi alkhawaarij can ikrima can ibn cabaas radi allahu ta anuma ana alaayaat aayadihii alatii taasoo fi lmaa-ida suurat lmaa-ida ku sugan alatii taasoo qaala haa uu yihi allahu alla weyne caza wajal faxkum baynahum kala xukun aw acrid canhum ilaa qowlihi laga gaaro ama ka jeesa ilaa qowlihi laga gaaro almuqsitiin in la yuxib muqsitiin laga gaaro inamaa in kale maaha waxay kusoo degtay fi diyati diyadii bayna nadiir reer bani nadiir iyo bayna qurayda reer bani qurayda wadaalika arrinkaana ana qatla nadiir reer bani nadiir dadkoodii muxuu ahaa la dilo kaana lahum sharaf sharaf baa usugnay u jirtay kaana lahum waxaa u sharafun sharaf yuadduuna eh, maxaa qoran duunahu waxay diyadsiin jireen adiyata diyadii kaamilatan iyadoo dhamaystiran wa ana banii qurayda reer bani quraydana kaanuu waxaa yuuduuna kuwa diya bixiya nisfa diyati diyada nuskeeda fataxaakamuu way u xukuntameen fi dalika arrinkaas ilaa rasul rasulka sal slm faanzl allah caza wajal wyn soo dejiyey daalika arrinkaas aayaddaas faxkum baynahum canhum ilaa akhir aaya ayuu soo dejiyey fiihim ayuu ku soo dejiyey faxamalahum rasu rasulka al wuxuu ku xambaaray cala alaqi xaqi uu ku xambaaray cadaaladii fii dalika arrinkaas fajacala diyata diyada wuxuu ka yeelay sawaaءan mid siman hada wallah aclam wsala allah wsl abdi rasul mustafa